أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا يا كريم يا لطيف اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين qaala almusanifu raximah allahu tacaala axkaamu lfaacil waa dersigeen labaatan iyo sagaalaad ee kitaabkeenna qadru nada lfaacil ayaan kusoo jirnay ama alfaacil baan kusoo jirnay sheikhu raximah llahu tacaala wuxuu soo tilmaamay faacilku muxuu faacil ku noqdaa haye faacilku muxuu faacilku noqdaa idaa usnida ilayhi lficlu mise idaa axdaa alficla yaah inuu ficilka sameeyo mise in loo tiiriyo waa laba shaqo haa maxaa yeele haddii la shardiyo tiirin meesha maxaa ka baxaya jumlooyin fara badan oo faacil noqon laha saa soo maa marka waa in la yidhaahdaa tiirin ayaa shardiya markii faacil meesha imaanayo waid qad carafta haddii aad garatay alfaacila garatay faclam hadaba had sii baro ana lahu axkaaman inuu leeyahay wuxuu leeyahay axkaam axaduhaa waxaa weeye wuu yidhi annahu faacilku laa yata'aharu ma dib maro caamiluhu caamilu lfaacili canhu canilfaacili kama dib maro weeye oo intii faacilka la sheegay kadibna hee ficilkii lama sheego falaa yajuusu ma bannaana fii naxwi qowlika qaama akhawaaka an taquula inaad tidhaahdo akhawaaka qaama inaad tidhaahdo ma bannaana waaya waqad tadamana daalika alxad waqad tadamana daalika xogta hadda aan kuu sheegay waxaa kulansaday alxadd aladii dakarnaahu tacriifkii aan soo qeexnay hadda oo aan soo tilmaamnay casharkii hore ayaa tilmaamay xogtaas hadda aan kuu sheegayo wa innamaa yuqaalu haddii la rabo in akhawaaka hore la mariyo waxaa la dhahayaa akhawaaka qaamaa baa la dhahayaa fa yakuunu markaas wuxuu noqonayaa akhawaaka wuxuu noqonayaa mubtadaun buu noqonayaa hayaa fa yakuunu akhawaaka akhawaaka hadda maxeeta jumlada hadda fa yakuunu akhawaaka mubtada'an ciraabteeda maxay noqonaysaa akhawaaka maxay tahay ciraabteeda yaa akhawaakadaas maxaa dhahaysaa fa akhawaaka walaalahaa maaha macnaheedu hadda eeg fa yakuunu akhawaaka labadaadi walaal waxay noqonayaan macnuu sidaas maaha ee macnuu muxuu yahy fa akhawaaka erayga akhawaaka wuxuu noqonayaa markaa eray baa lahadraalaya marka waa eray qusida lafduhu waxba la dhihi mayo faacilmubtada in ismu yakuun marfuucan alif ma jidho qusida lafduhu baa la dhahayaa ciraabti maxkii ahayd bay maraysaa maxaa yeele waa wax laga sheekeynayee yaah ma ahan ma garanaysaa haddii iyo ku meesha laga saaro akhawaaka mubtadaun akhawaaka labadaada walaal mubtada un hadal caadiya ma ee macnuhu muxuu yahay akhawaaka kelmadda akhawaaka ah mubtadaun wey saas wey macnuhu inaad fahamteen baan rajeynaya wamaa bacdahu waxaa ka dambeeya ficilun wa faacilun weeye waljumlatuna khabar bay istaagtay markaa maxay istaagtay wathaanii kan labaadii allaa yalxaqa caamilahu dheh caamilkiisa waa inaysan raacin calaamatu tathniyatin walaa jamcin calaamad laba qof tusinlaba tusinaysa ama jamc tusinaysan la socon falaa yuqaalu lama dhihi karo buu yidhaahda qaamaa akhawaaka lama dhihi karo walaa qaamuu akhawaakana lama dhihi karo walaa qumna niswatukana lama dhihi karo bal eh yuqaalu waxaa la dhahayaa filjamiici dhammaan qaama bilifraadi qaama ayaa la dhahayaa bilifraadi kelinimo ayadoo ku sugan kamaa yuqaalu sidii loo dhaho oo kale qaama aquuka sidaa qaama u leedahay markaa aquuka mufrada keenaysid ayaa muhanahu markuu faacil noqonayo iyo jamcu markuu faacil noqonayo noocu doon ha ahaadee sidaas lamida ah ayaa qaama ugu keenaysaa wey oo wuxuu diidayaa qaamaa oo alifna inaa raacisa muana tilmaamaysa haddana eraygii muanahana ay keentay hal habalo diidi mayo qaamaa bees hadii la dhao waa war fiican saa soo maah laakiinse qaamaa akhawaaka maxaa lasu qabsanayaa maxaa lasu qabsanayaa yaa yaa qaama yaa faacila baa lasu qabsanaya ma akhawaakan faacil ka dhiganaa mise alifta markay sidaasqabas u yimaan haddii muhana meesha yaalo akhawaaka ah waxaad tidhahdaa qaama besdheh qaama akhawaaka dheh waa waxid ilficla maca aljamaaca watan hore usoo dhigan wa min alcarabi haada arrinkaas huwa alakhar waa sida badan weeye wa min alcarabi waxaa ka mida ah, man yulxiqu qofqola raacisa haadihi alcalaamaad bay raaciyaan bilcaamili bay raaciya bilcaamili ficlan kaana ficil ahaaya ka qowlihi calayhi salaatu wasalaam yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatun bileyli wamalaa'ikatun binnahaari aw isman ahaaya oo dee markaa isimka shaqada faacilka qabanaya magac buu lahaa maxaa magaciisa isimka shaqada ficilka qabanaya maxaa magaciisa muawal soomaahayn mu'awalun bihi ahaaya awa mukhrijiyahum awa mukhrijiya hum waaya labada arrimood waxay tilmaamayaan yatacaaqabuuna waxaa isu kiina cirbinaysa fiikum idinka malaa'ikatun malaaikatu soo faacil maa yaa yatacaaqabuuna nasogow kuma jiro soo faacil maa iyaduna ficilku laba faacil muu yeelanayaa yaa maya luqadda marka luqadda waxaa la yidhahdaa akaluuni lbaraaqiif maxaa la yidhahdaa baa layidhi luqatu akaluuni lbaraakiis akaluuni waxa cuntay albaraakiisu akaluuni wuu faacila ku jira yaa cayaanka baraakiis lawa injirboodada wixii la mid ah ba iga dheragtay baa ti akaluuni wowba ku jiro damiira baraakiisu faacilna way taallaa marka ficilkii laba faacil ma qaadan karee waa in damiirka laga jaraa akaluuni marka carabta qayb kamidasa ugu dhawaaqi jirtay baa lay akaluuni lbaraakiis ayagoo dhahaya la arka sida saxdaana maxaa la in la yidhaahdo yaa yaa akalani haa akalani adaa iska hadlay moogta akalani lbaraakiisu inaad tidhahdaa saxay akalani mafcuul yaanuntanulwiqaaya baraakiisna inay noqto faacil soo soo maa laakiin akaluuni baa layidhi tanna waa la mid yatacaaqabuuna fiikum malaa'ika maxaa la in la dhaho yaa haye yatacaaqabu yatacaaqabu fiikum malaa'ikatun marka waa la arkay carab isticmaalaysa ayaa hee la arkay cubeyd maxaa la arkay carab isticmaalaysa tanaa la mid ah taas markay tacaaqabuuna ficilku ficilkii baa damiir raacay soo soomaahan faacilkii isagoo joogo tanna fiiri awa mukhrijiyahum asalkii wuxuu ahaa saga shiikhu sheegaye soo wadaay qaala daalika arrinkaas wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam lammaa goortii qaala lahu uu ku yidhi waraqatbnu noofal wadidtu waxaan jeclaan lahaa an nakuuna macaka inaan macaga ahaado id yukhrijuka qowmuka qowmkaagu markay ku saarayaan wal aslu mukhrijiydu asalkeedu waxaa weeye awamukhrijuuyahum saas weye awamukhrijuuyahum awamukhrijuuya wowsa kuma jiro mukhrijuu yaah ha humna waa tii faacilka noqon lahayd warkaa waa ku dhacay soomaan marka meesha maxaa isqabsaday wowdaas iyo iyo humta haa waaya fa qulibad markaasaa waxaa loo rogay alwaaw wowdii waxaa loo rogay yaa an baa loo rog wowdee weeye waa wowda aw mukhrijuu wowdaas mujedaa ya baa loo roogay wa udqimat ilyaau yadiina waxaa lagu dhuftay filyaai labadii baa lasgu dhuftay haahey dee laba yaa markay kulmaan idaa ijtamaca xarfaani mutajanisaani hee idaa ijtamaca xarfaani mutajanisaani yudaqamu axaduhumaa bilaakhar bishardi sukuuni lwal wa taxaruk athaani soo ma ah tan horena way reebneedo ya-da laga soo bedelay yada dambena way xarakaysantaha isku dhufa marka awa mukhrijiya jiimkana waxaa loo hoos dhigay litanaasub maxaa loo hoos dhigay si ugu munaasab noqdo ya-da meesha taal wal waxaa badansa an yuqaala in la yidhaahdo yatacaaqabu fiikum malaa'ikatun in la yidhaahdo soma jeedid tan kalena la yidhaahdo awa mukhrijii oo bitakhfiif lyayada la khafiifinaya asrabku mukhrijun buu ahaa yacni mukhrijun buu ahaa soomaan ya oo mutakalima ku dar marka oo nebigu iska hadlayo hahuwa mukhrijii ayib humtana markaas ay noqoto hee faacilkii caadiga ahaa ay noqoto weeyaan <coughs> taasna waa xukun athaali waxa weeye annahu e, e, faacilku idaa kaana hadduu yahay mu'anahan uu laxiqa caamilahu caamilka ficilka waxaa raacaysa caamilkuda ficil keliya maaha caamil maxay koobaysaa hadda haye waxay koobaysaa alficlu waalmu'awalu bihi soo maah labadaasba waa caamile waxaa raacaysa buu yidhi taau ta'niifi saakinati baa raacaysa id in kaana waa hadduu yahay ficlan maadin uu yahay wey awilmuxarakatu baa raacaysa tii xarakaysnayd oo taquumu oo kale in kaana hadduu yahay wasfan fa taquulu waxaa dhahaysaa qaamat hindun wasaydunna qaa'imatun weeye ummuhu mid ay hod istaagan tahay uma kadibna taaratan marka qaarkood yakuunu wuxuu noqdaa ilxaaqu taa'i jaa'isan buu noq taaratan yakuunu waajiban wuxuu ku yidhi ficilku ama wasfiga meesha ya wasfi waa garanaysaa soo maah ismigii faacil wixii la midkaawe ah haddii dhadig yahay ficilka lagu daraya qaamat baa la wasfigiina ayadana ta ku dardee qaa'imatun ninkumaa qaa'imatun dee fiiri zaydun zayd qaa'imatun waa miday taagan tahay ummuhu taagan tahay bal ciraabe zayd maxaa dhahaysaa yaa daahiratun qaa'imatunna abaru khabarul war yaa khabarul mubtada marfuucun wa calaamatu rafcihi wa huwa hee ismu faacil yacmalu camal ficli yarfacu lfaacila ummu maxaa dhahaysaa markaa faacilu qaa'imatun wey faacilu qaa'imatun marfuucuma mudaaf haadan mudaaf yel soomaa marka qaa'imatun maxaa ta'da loo raaciyey qaa'imatun faacilka qaata muxuu yah dhadig ah oo ah meedii faacilka qaa'imatu ummu wey haa <laughs> waa u muuqay barak allahu fiikum la soco wuxuu yidhi marka ficilkii ficilkii ee faacilkii ta'da faacilkii dhadiga ahaa ficilkiisi ayaa waxaa loo qaybinayaa labo kuwa ay waajib tahay ficilkaa in ta' la raaciyo iyo kuwa ay bannaan tahay ta' in la raaciyo lagana reebi karo warkama ku dhacay faljaa'isu meesha taada in laga reebo ee bannaan tahay meeshiiyoo dhadig ah oo faacilkiioo dhadig ah ayaa waxaa banaan in laga reeba hee in hee inta adi laga reebo afar masala ku bannaanta axidaaha waxaa weeye an yakuuna almu'anis mu'anasu kan dhadiga waa inuu yahay isman daahiran waa inuu yahay majaaziya ta'niis horta ism daahira waa inuu yahay labo majaaziyu ta'niis dhadignimadiisu midaysan xaqiiqo ahayn waa inuu yahay wanacnii bihi majaaziya ta'niis waxaan ka wadnaa maa laa farja lahu haa meeluu ka dhalo dadiga aan lahayn taquul waxaa dhahaysaa tusaale ahaan dalacat ashamsu ashamsu dhadig way dhadig bay xisaabsan tahay soo maahan majaaziyu taaniid weeye waxaa manuujiso ma garanaysaa waxaanu ma dhasho eh, shamsadu sidaa daraaddeed waana ism daahira dalacata adaa laga reebi karaa maxaa la dhihi karaa dalaca shamsu soma jeedid walawalu tan hore oo ah hee hee tacda in la raaciyo ayaase hee arjaxu wanaagsanoo magaranaysaa raajixa qaala allahu tacaala qad jaa'atkum mawcidatun mawcida waa dhadig aan xaqiiqa ahaan weeye maxaa yeele mawcidatun ma dhasho yaa marka ayada dhadig majaasat haddana maxaa la qad jaa'at baa la marka taasa xoog badan wa fii aayatin ukhraa qad jaa'atkum bayinatun waa taas marka goorta dhadigu isimka meesha yaal ismi daahira yahay dhadigiisuna majaas uu yahay ficilkaas hee waan lagu daraa waana laga jaraa waana lagu daraa waana laga jaraa mhm. athaaniyatu waxa weya an yakuuna almu'anathu dhadigu inuu yahay isman daahiran uu yahay inta horeyuu kala qabaa taas tii horu kala qabaa soo maan laakiinse xaqiiqiyiita isman daahiran wey xaqiiqiya ta'niisi dhadignimadiisuna ay tahay ee eh, xaqiiqo ay tahay laakiinse wahuwa isagu munfasilun waa mid ka soocan minal caamil ficilkiibuu ka soocan yahay ama caamilkii magaranaysaa wasfigii biqayri ilaa ilaa waxaan ahayn buu uga soocan yahay waxaan hee eh, ilaa ahayn ilaa ayadoo uga soocan waa xukun kale weeye waxaan ilaa ahayn buu uga soocan yahay hay yani mafcuulkii baa dhex dhexgala oo kale yacni wadaalika ka qowlika wiya dhahaysid xadarat ilqaadiya imra'atun asalku muxuu ahaa yaa yaakhi waa hurdaan moogta xadarat imra'atun alqaadiya soo ma ayn yaa miyaysan sa ayadoo ah ayaa mafcuulkii la soo qaaday hagee la soo dhexgeliye wuxuu noqdo faasil kala geeyey ficilkii iyo faacilkii markaasoo kale markuu faasil yimaado aan ilaa ahayn jaaza inta aan lagu daro taadana laga jaro warkabaa ku dhacay soomaa maxaa dhahaysaa markaa xadara alqaadiya imra'atun baa dhihi kartaa xadara alqaadiya imra'atun maxaa yeelay maadaamaay ka fogaatay xarigii isku haya baa daciifaya walawalu tan koowaado a intaada lagu dara ayaase afsaxu hee faseexsan weeye wathaalithatu waxa weeye an yakuuna xagga maxaa haynaa laba soo ma ah wa waaalidatu an yakuuna alcaamilu caamilku ficilka meesha waa inuu yahay nicmaya bisa waa inuu yahay naxwu nicmati lmar'atu hindu wa nicma almar'atu hee hindu waa inuu yahay nicmaya bisa ayadana xukunkeeda wuxuu noo keeni doonaa casharkan aakhirkiisa nicmaya bisa hadday yimaadaanna ta'na waa lagu dari karaa buu yidhi hee faacilkumadhadig ha ahaadee ta'na waa lagu dari karaa ficilka waana laga jari karaa ayadan waa socotaa xakunkeeda birdhow insha alla si fiican baa u fahmayna waraabicu waxa weeye an yakuuna alfaacilu faacilku inuu yahay jamcan mukasaran jamcu tasir inuu yahay oo naxwi jaaa zuyuudu oo kale uyuud uyuud maxaa wey jamcu jamcu zayd weeyaan jamcu tagsiirka marka yaa ta'na waa lagu daraan laga jaraa waalayaab jaaa zuyuudu haye ta'a ku dar jaa'at izuyuudu way bannaan tahay hadda ogow azuyuud lab weeye soo maa yaah maxaa taa loogu daray asaa sheegi doonaa wa jaa'at ilhunuudu tan way ku saxan tahay sooma jaa'at ilhunuud inaal bay dhadig ahaayeen maxaa kaloo dhigi kartaa wa jaaa alhunuudu su'aal marka maxaa ku kala garanayaa haye soo jeed ka jeesa kitaabka kor soo fiiri shiikhu laba shay lid isku abuu hal eray ku doorta wuxuu yidhi jaa'at zuyuud markay faacil yihiin yaa yaa rusul soo jaman tasiir maaha waxaa ku bannaan buu yidhi jaa'ati rusulu iyo jaa'a arusulu maxaa kala duwayaa waatan yaa hata sheegaya maskaxaan ka shaqaysay mar horeaan soo dhaafna mar dhaan so dhigna maleecaya waa dhexdaasu fiqiga aan dhiganaynay baa markii meydka loo duceeniyo baan nidhi meydka loo duceyn karaa soo aanan soo dhihin yaah almayit haddii loogu duceeyana laba buu iska noqonaya almayita haddii loogu duceeyana muxuu noqon aljanaasatu haddii loogu duceeyana dhadig buu noqonayaa allaahuma qfir laha yacni janaasada weeye macnuhu haddana allaahuma qfir lahuna meyidka almayid kelmad meyid haye tanna waa la mid xaggan wuxuu ku yidhi waa tana fiirso xaggaas mise ninkaa sheegi doona haye agdhigt baaraka allahu fiik haye wuxuu yidhi day faman annaha qofkii dhadiguu isticmaal yidhaha tilka jaa'at rusul qofkii dhahaa ama jaa'at zuyuudu dhahaa fa calaa macna aljamaacati jamaacu usoo qadarayaa jaa'at rusulu ay jaa'at jamaacatu rusuli weeye saas macnaheedu ya maxaa ku jira marka meesha jamaacatjamacatsoo dhadig maa haahee haddii ma garanaysaa waman dakara qofkii lab ka dhigana fa calaa macna aljamci aljamcu kelmadda ah ayuu keenaya haye jaaa rusulu haye jaaa jamcu rusuli jamcu marka maxaa meesha kala rogayaa jamcu iyo jamaaca waa fahamta soomaa haahe waataanmaqshadii soo marnay gabaygiis gabaygiis maqshari muxuu ahaa yaa yaa xasuusta yaah ina qawmii tajamacuu wabiqatlii ina qawmii tajamacuu wabiqatlii hee tajamacu miyahaad laa ubaalii bijamcihim kullu jamciin mu'anasu buu yidhi yacni kullu jamcin mucrad muxuu ka wadaa yacni jamaaca haddii loo qariyo ka wadaa oo madhab kuufiyo qabaa shiikhuyo jamaaca oo dhan dhadigna wuu noqon karaa haddii jamaaca loo qariyo rag iyo mudakru saalim iyo maanus saalim iyo kulli isku dar laakiinse hadda madhabkan haddaan wadno basriga wuxuu leeyahay yaa jamaaca loo qarin karaa jamcu tagsiirka warkaa kudhaay soomaa laa ubaali bijamcihim bi ama hay ururan hamaysan uruurin u aaba yeeli mayo maxaa kullu jamcin mu'anah wey waxbay ka qaadi mayaan bule <laughs> waay wayustanaa min daalika jamaca jamaacaya jamac loo qadaraya waxaa laga soo reebayaa yani markii la ciraabayo jamac iyo jamaca lama keenayo macno ahaanba inaa u haystaa haddii jaa'at rusul ciraab jamaacatu meesha ha keensan ciraabta ee macno ahaan u qaado weye meesha jamaaca macna aljamaaca inay ku jidho warkaa ma ku dhaca shiikhaygii yaa maxamud haye waaya wuxuu yidhi shiikhu raximahullaah wayustathnaa min daalika jamaca ta'da lagu daro oo ta'da ficilkeeda lagu daraa waxaa laga soo reebaa jamca tasxiixi tasxiixa labadiisi jamca waa labadee mudakaru saalim iyo waa laga soo reebay eega ta marna lagu dari kari mayo fa innahu kaasi yuxkamu lahu fa inahu warya yuxkamu lahumaa waxaa loo xukminayaa bixukmi mufradayhimaa mufradkoodu xukunkii uu lahaa lahaabaa la siinayaa mudakaru saalim hal qofa ah. yani inii sheeg muxamed muxuu qaataa xukun nooceeya qaala soo maah jamciina saasaa la siinayaa faadimatu maxay qaadataa qaalat jamceena qaalad baa la dhahaya fa inahu yuxkam waa la xukminaya lahumaa bixukmi mufradayhima mufradkooda waxaa la siiyaas qaadanayaan fataquul waxaa dhahtay jaa'at ilhindaatu bitaa'i laa hayru ta mooyaan marka looma baahno meeshan jaaa alhindaatu ma jidho maxaa yeele alhindaatu waa jamcaana saalim weeye mufradkiisi baa soo eegaysaa wuxuu qaadan jiray laakiinse hunuud marka la dhaho khiyaar baa u leedahay macnuhu warka maku dhaca waaya kamaa tafcalu fii jaa'at hindun wa qaama zayduunana bitarki taa'i baa laga tegaya laa hayr war kalama leh kamaa tafcalu fii qaama zaydun waalwaajibu fii maa cadaa daalika waalwaajibu ta in la raaciyaana fii maa cadaa daalika intaa wixii ka soo way noqotay weeye waajib bay ku noqotay afartaa masalaan soo dhigannay waa khiyaar baa u leeda ta inaa raacisadiina ta ka jadha soo ma aan laakiinse labada masaloo soo socota ta waad raacinaysaa waad raacinaysaa ma kareebi kadhib ixdaahuma waxay almu'ana alxaqiiqiyu mu'anadkii xaqiiqiga ahaa xaqiiqiyo ta'niisi ahaa alladii kaasoo laysa mafsuulan aan hee hee aan la soocin walaa waaqic dhicin bacda nicmaya wa bi'sa aan dhicin naxwu id qaalat imra'atu cimraana hadda imra'atu mu'anad xaqiiqiya maaha itasalad bilficli walam taqac bacda nicma waa bisa marka wajaba intaa lagu daro ficla qaalat qaalat aaminatu qaala aaminatu majidh athaani waxa weyaan yakuuna damiiran damiir inuu yahay inuu faacilku yahay damiir muttasilan xiriirsan damiir yani muttasila inuu yahay ka qowlika adhaysid ashamsu alacat ashamsu hee alacat <coughs> waaya <coughs> ashamsu talacad tusaalaha hore aan soo dhigana laba marba tacda in lagu xiriiriya ayaa hee ayaa waajib ah marka horeba ma-ad xaqiijtii hore wey tan labaadii waxaan idhi markuu yahay faacilku damiir ficilka la xidhiira haddabuu qarsoon yahay kaasoo u laabanaya dhadiga u laabanaya markuu yahay wataan soo sheegnay yaah markaasna waxaa la sameynayaa ficilka dhadig baa laga dhigaya ashams wqoraxu dalacat way soo baxday haye faacilkii meeye hiya yuu la xidhiira soo ficilka lama xidhiiro haye yuuna u laabanaya yacuudu calaa wax ka horeeya mu'anasa soo macan markaasoo kalena waa waajib in adduunya la kuuroon yahay inta la raaciya waa waajib soomaa yaa halkaa markay mas'alo marayso wuxuu rabaa mas'alo yaro inuu ku horay uu kasoo reebay meel masoo soo dhigana halkaas ahayday athaaniyatu meesha ah an yakuuna almu'anathu isman daahiran xaqiiqiya ta'niihi wahuwa munfasilun min alcaamili bikayri ilaa suma soo dhihin ilaa adn haduu kugol wuxuu ku yidhi wa kaana daahiru daahirkay sida muuqata waxay ahaan lahayd an yujawaza an yajuusa inuu ku bannaan tahay fii naxwi maa qaama ilaa hindun alwajhaani inay ku bannaanaato oo wayatarajaxu ta'niihu dhadignimaduna ay heedde tusaalaa ku siinaya hadday xadarat alqaadiya imra'atun imra'atun oo dhadiga ah xaqiiqiya ah maxaa xadarat marna loogu baneeyey marna xadara loogu baneeyey fasli baa jira dee maxaa jira fasli baa jira soo maaha sidaasi la mid ah ayee tusaalahan maa qaama ilaa hindun hindun ciraaban maa naafiyahay qaama ficil maadi ilaa mulqaat hindun dheh hindun faacil marfuuc soo maaha maxay kaga duwan tahay imra'a qaama xadara ilaa waa fasli alqaadigana waa fasli hinduna waa faacil ilaana hindina waa faacil sida muuqaalka guud waxa hoose waa geli doonaa muuqaalka kore bal fiiri xadara soo ficil maa qaamana waa ficil ilaa soo fasli maaha kala saare ficilkii faacilkii qaadiyana marka hadaan shuruudda caadiga ku eegno maxaa qasab noqon lahaa inaan dhahno hindu waxay qaadanaysaa xuunkii imra ah oo hee waxaa bannaan maa qaama ilaa hindun maxaa kaloo bannaanaya maa qaamat ilaa hindun markaane maxaa xoog badan labada tii hore maxaa ku xoog badans ta maad ku xoog badin maxaa xoog badan markaana ta'niidka inaan dhahno hee maa qaamat ilaa hindun xukunkaas meeshan ma aanan keenin buu yidhi ayadoo sida daahirkaa saasay noqon lahayd yaa haddana sidaas ma aha maxaa diiday kamaa fii qowlika oo kale weye xadaat laqaadiya imra'atun walaakinahu hase yeeshee sidaas xukunku maahee awjabuu waxay waajibiyeen fiihi tusaalahan dhexdiisa tarka taa'i ta'da in laga tago fi nathri markuu warkuwar caadiga yahay usan gabay ahayn in laga tagaa waajiba ta' lama keeni karo tan u eg waa xadaraat ilqaadiyatan maxaa khiyaar ah ta'a ku dar ka jar sa intaa lagu daro tan maxaaba waajiba maxaa waajiba tan intaada bannaanka hee laga mariyo soo maah hagaag gabdhuhu saak waa maqan yihiin waaya su'aal isweydiiye marka sabab baa u waajibisa waa tan lianna maa bacda ilaa maxay ilaa waxaa ka dambeeyaa laysa alfaacila fi lxaqiiqati xaqiiqa ahaan hee faacilba ma hadda laysal faacila ah, soo dhihi mayno sooma mise laysal faacil baan ayna yaa maxaan dhahaynaa axmed haye haa laysa ma ahan huwa baa dhahaysaa huwa alfaacila maaha filxaqiiqati sida dhabta ah wa inamaa huwa hase ahaatee isagu waa bedelan wuxuu bedel ka yahay min faacil buu bedel ka yahay muqadarin ku qarsoon qabla ilaa ku qarsoon wadaalika almuqadar kaa qarsoonna huwa lmustatnaa minhu buu ahaan lahaa wa huwa mudakarun waana lab falida ayaa yudakar alcaamilu falida ayaa yudakaru alcaamilu soo maah caamilka la labeenaya wataqdiiru waxaa sida caadigaah maa qaama axadun maxaa kugu bannaan hindada khiyaaro ilaa hinduya ilaa hindaan kugu bannaanta sidaasuu ahaa buu ku yidhi meeshan oo marka qaama ficil maadi faacilkii mee axad markii meesha faacilkii laga saara axad ah oo la tuuray yaa hinda ayaa booskii faacilka buuxisay marka iyadoo faacil xaqiiqiya maahee bedel weeyaan markuu musatnuhu yahay musatan aad hayru taam hayru muujib yahay yaah kaas waa lamid buki waa la tuuri karaa wathaani booska labaadoo faacil kala tuuraana mashruuc kaloo noogu xira soo maah booska labaadoo faacil kala tuuri karaa waxa weeye buu yidhi ka qowlihi tacaa faacilu lmasderi masderka masderka soo shaqadii ficilka ma qabto lmasdari asna faacilkiisa waa la tuuraa buu ku yidhi oo tusaalegu siiya wuxuu yidhi ka qowlihi tacaalaa aw icaamun quudin uu quudiyo weeye isagu في يوم uu quudiyo qof maalin dii masqabatin yacni u saaxiiba dhibaato u saaxiibaya gaajo iyo hawl yatiiman inuu quudiyo yatiimkaasoo daa maqrabatin qaraaba u saaxiiba aw miskiinan u quudiyo daa matrabatin hee dhulka u saaxiiba ciidda u saaxiibadhulka yaal baa laga wada <coughs> asalku muxuu yahay taqdiirku idcaamuhu quudin uu quudiyo weeye hu isagu yatiiman uu quudiyo marka masderkana faacilka waa laga tuuraa inuu kudhuhuu rabaa intaas waa meesha yaal waaya kitaabka aakhirkiisaan lagu tegi doonaa waxyaabaha ficilka shaqadiisa qabta siday u shaqeeyaan iyo howlahooda wathaaliidu booska saddexaad oo faacilka in la tuuraahe qiyaaska tahay waxaa weeye fii baabi niyaabati markuu naa'ib jiro oo macnuu waxaa weeye dinaabulfaacil uu yimaado meeshii waqudiya al oo kaleeto oo amr maxay noqonaysaa markaa yaa ma naaibulfaacil faacilkii meeye wuu maqan yahay mhm, asluhu waxa weeye wallaahu aclame waqada allaahu lamra wey macnuhu araabic booska afaraadoo faacilka in la tuuraahay ay ma garanaysaa ii sheeg qiyaaska tahay waxaa weeye faacilu afcil ficilka afcil oo tacajubka ah fi tacajub faacilkiisa in la tuuro id waqti dalla uu ku tusiyo calayhi faacilka mutaqadimun mid hormaray oo midluhu la mida ah. faacilka ficilka la yidhaahdo tacajubka faacilkiisa waa la tuuri karaa waase goorma markii mid asaga la mida ah uu hore lagu sheegayo kaas hee uu ku tusiyo in kaa mid la mida ah meeshan uu ku jiro tusaalahanday asmic bihim alla maqal badana wa absir bihim aragti badana way macnuu warkaa kudhacay soomaa asmic bihim asmic waa ficlu maadin ficil maadi calaa hayati ama alaa suurati calaa e, suurati tacajub baa la dhihi karaa waa ficil maadiyo wata kow ficil amar ma aha asmic ficil ma aha sababtaiyo i sheegaya e, noqon weyne asmic bihim baa faacil u ah ficil ma noqon karto marka intaana waa faaida kugu daran inaa idin soo dhaweeyaan rabaa aye maxay u noqon weyde faacil asmic amar u noqon weyde ya soo dhaweys soo dhaweys haye kasi aanbaqaa haga maxaan ku yidhi asmi faacilkeedi meey bihim badu zaa'ida weeye himtaasaa faacil caadiya yes ficilka amar oo faacil muuqdaa leh miyaa aragtin idinku ha wuu qarsoonyaas muqadar weeye halkana meeya faacilkii wakaa banaanka yaal warkaa waa ku dhacay soo maahan taasaa u diidaysa inuu meeshaan ficil amar noqdo marka waa ficil maadiyoo ku yimi calaa hay'ati l amri ku yimi oo tacajuba warkaa waa ku dhacay soo maa bihimna bada waa jaarun zaa'ida himtaasna waa faacil <coughs> mabniy cala sukuun fi maxal rafci ah weeyaan marka absir waa gara asmic waa garana faacilkeedii meeye bihim waa absir faacilkeedii meeye waa bihim waa in la qariya ayadana waa qiyaas sababtu maxay tahay mid la mida ayaa hee ka horeeya kaasaa loo qiyaas qaadanayaa marka marka waa ku dhacay soo maa ayadana waa taas absir bihim faxudifa waa la tuuray bihi min athani baa laga tuuray lidalaalati alwali calayhi kan hore inuu ku tusiyo daraaddeed wa huwa fii mawdici rafcin cala alfaaciliyati cinda aljamhuurmujeedid wahuwa bihimtu dee yaa bihimtu waa fii mawdici rafcin boos rafcee taalaa hada waa jaar majruur himtaas waxaa waa damiir mabni cala sukuun fii maxalli jar ah fii maxal rafci faacil ah fii maxalli rafcin cala alfaaciliya buuya wuxuu diidaya inuu ku dhaho bihimtaas ayaa jaa'ir majruur ku shaqaynaysaa waxaasuu diidaya inuu kudhao bacd waa zaa'id buu ka wadaa macnu mawaaqicu he mawaaqicu lficli waalfaacil mafcuul qaala almusanifu fi lmatni walaslu an yaliya caamilahu waqad yataahara jawaasan naxwi walaqad jaala fircawna nudru wakamaa ataa rabahu muusa calaa qadarin wawjuuban naxwi waid ibtalaa ibraahiima rabuhu darabanii zaydun waqad yajibu taakhiru lmafcuuli cala alficli kadarabtu zaydan wamaa axsana zaydan wamaa daraba muusa ciisaa bikhilaafi ardacati suqraa kubraa waqad yataqadamu cala alcaamili jawaaza naxw fariiqan hadaa wawjuuba naxw ayamaa tadcuuhu alfaacilu imaa mucarafan bialjinsiya naxwu nicma nicma alcabdu aw mudaafun limaa fiihi alif walaamu naxwu anicma daaru lmuttaqiina aw damiiru mustatirun mufasarun mutamiizin mudaabiqin maksuusi naxw biisa alaalimiina bedelan soma jeed biisa hee aalimiina bedelan alsharxu haye alficlu ficilkaiyo walfaacilu faacilkuba kalkelimatilwaaxida bay isku yihiin war hal kelmad hadda muxamed oo kale miimkay daarkama lasoo hormarin karaa yaa muxamed somiinta uma dambeeyo ma soo hormarin kartaa saasoo kale wey ficilka iyo faacilku faacilka lama hormarin karo markaa horta meel ku qabso koow walidaalika ayaa waa maxaanku yidhi fa xaquhuma waxa weeye an yatasila an isku xigaan waxaqul mafcuulna waxa weeye an ya'tiya bacdama inuu yimaado qaala allahu tacaala wawaria sulaymaanu wuu dhaxlay daawuuda buu dhaxlay soma jeedid yaa wax dhaxlay waayahay ta'ahurulficli ficilka faacilka inuu gadaal mara ka warama ta'ahurulfaacili waqad yata'aharu inuu dibdhacaa dhici karta alfaacilu cala lmafcuulu kadib maro oo mafcuulku soo hormaro wadalika calaa qismayn jaaisin wajawaabu wadalika calaa qismayn jaa'isin hee wa waajibin soo maah calaa qismayni haye jaa'isin waa hoos dhigaya miyaysan ahayn maxaan u hoos dhigta yaa soma hoos dhigno horta maxaaba hoos dhigto badel <laughs> wey ha walayahay vilni saaka hawl baa idintaa qismayma bedel ka tahay soomaa mhm. waaya wuxuu yidhi faacilku inuu gadaal maraa waa labo inay waajib tahay ina marna tahay ma iska bannaan goortii jawaaska bilaaba jawaasu taakhiiri alfaacili faljaa'isu ka qowlihi tacaala walaqad jaaa aala fircawn nudur waa iska bannaan tahay yacni waa iska bannaan tahay maxaa kaloo bannaan waqowlu shaaciri jaaa alkhilaafata aw kaanat lahu qadara haye kamaa ataa rabbahu muusaa calaa qadarin waaya jaaa wuu u yimi alkhilaafata buu u yimi khilaafadii buu u yimi yacni khilaafadii buu u yimi iyo madax buu noqday aw amase uma imaane kaanat waxay ahayd lahu isaga waxu ahayd qadaran qadar loo qadarayba hee ahayd kamaa sida ataa rabbahu kamaa sida ataa uu u yimi rabbahu rabbigii muusa muuse uu u yimi rabbigii calaa qadarin qadar qornayd yacni yacni sidii nebi muuseba inuu alla u tago oo ma garanaysaa markaa inoo soo dhiibo kitaabtii yaa se u qornayd ayaa asna ninkan inuu khaliif noqdana hee ugu qornayd buu ku leeyahay eh, gabayaaw falow qiila haddii la dhaho fil kalaami hadal ahaan markay ahaan lahayd jaaa nuduru aala fircawn haddii la dhaho la kaana jaa'isan yaa diidahaya qur-aankaasaa lagu dhihi karina ah, carabi ahaan waa iska caadi wakadaalika waxaasoo kalaa ah bannaan low qiila haddii la dhihi lahaa kamaa ataa muusa rabbahu haddii la dhihi lahaa way bannaan taha hormiyaysan ahayn yaa wadaalika arinkaasi markaasna li'anna damiira damiirku xiinaidin markaa yakuunu caa'idan calaa mutaqadimin lafdan wa rutbatan eeg maxaan diidi jirna horta waxaan diidi jirnay damiirku inuu u laabto calaa muta'akhirin rutbatan waa lafdan soo maa hadda fiirtaa ah hore kamaa ataa rabbahu muusa soo maan rabba maxaa ku jira haadaya u laabanaysaa muuse muuse ma ka dambeeyaa rabba mise kama dambeeyo kadambe soa marka w tan waa la ogol yahay waa mutaakhirun mutaqadimun waxa weeye mutaqadimun lafdan yani yacuudu damiiru calaa mutaakhirin lafdan hee waa rutbatan lafdan keliya wey rutbatan asagaa ka horeeya lafdan keliya wey laakiin waxaa la diidaya waxa weeye damiirku inuu darajo ahaan iyo magaranaysaa lafdi ahaanba ka horeeya cidda u laabanayay waa fahamteen soo maahan tan wuxuu yidhi walidaalika arrinkaas damiira xiinaidin yakuunu wuxuu noqonayaa caaida mid ku laabta calaa mutaqadimi mid ka horeeya lafdan waa rutbatan wadaalika huwa alaslu fii cawdi damiiri damiirku markuu laabanayana taas ayaa asal u ah inuu wax ka horeeya u laabto darajo ahaanna u horeeya ma garanaysaa lafdi ahaanna ugu horeeya wujuubu ta'khiiri alfaacili faacilka in la dibdhiga ayaa waajiba markan oo kale markanoo markan oo kale waay walwaajibu ka qowlihi tacaalaa weeye waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu waid ibtalaa wadkur xusnay maxamedo id waqti ibtalaa uu imtixaamay ibraahiima la imtixaama rabbuhu uu imtixaamay wadaalika arrinkaasi wuxuu waajib ku noqday rabbi infaa in gadaal la geeyo oo ibraahima mafcuul lasoo hormariya waxay waajib ku noqotay li'annahu waryashaaniyo low qadama alfaacila faacilka haddii la hormariyo hunaa halkan haddii faacilka la hormariyo rabbahu ah yaa rabbuhu ah dee haddii la hormariyo yaa oo faqiila la dhaho ibtalaa rabbuhu hee ibraahiima haddii la dhaho lazima waxaa laazima cawdu damiir damiirka in loo celiyo calaa muta'akhirin mid hee ka dambeeya lafdan eray ahaan oga dambeeya warubatan daraje ahaana oga dambeeya wadaalika laa yajuusu ma banaana markaasna oo fiiri warxayanaga qabsada la hadla fiiri markaan dho waid ibtalaa ibraahiima rabbu waid ibtalaa rabbuhu ibraahiima ibrahim hortasa mafcuul maa yaa haddaan rabbu soo hormariyo haadu horta lafdi ahaan ibraahim ma uga horaysaa yaa haa rutba ahaanna way uga horaysaayo dee faacil bay ku dhegan tahay oo mafcuulkii oo ibraahimna gadaal buu jiraa lafdan waa rutbatan de markaa warkabaa ku dhacay soo maahan <coughs> laakiin tii hore fiiri kamaa ataa rabbahu muusa hadda rabbahu kelmadda ha'daasi lafdi ahaan way uga horaysaa soo muuse laakiinse ahaan ogama horaysa asugu waa faacil ficilka isaga xaq ahaan ugu leey ka horeeyo hormiyaysan ahayn marka taas kale waa la ogolyahay buu ku yidhi amaa tan oo ibraahiima mafcuula damiirkuna faacil uu ku dhegay lafdanna way uga horaysaa haddii rabbi lasoo hormariyo hooduna way ka horeynaysaa marka lafdan warubatan bay uga horaysaa taana lama ogolo buu ku yidhi tanna fiiri darabanii zeedun zeed baa cuudka ii shiday tanna kadalika in la'annahu low qiila haddii la yidhaahdo daraba zaydun iyaaya zayd baa i garaacay lazima waxaa meeshii ka baxa khasab noqonaya faslu damiiri damiir in la sooco macatama kuna ayadoo suuragal ahayd min itisaalihii damiir xidhiidri kara in la helo tanna fiiri darabanii zaydun zayd baa cuudka ii shida markaan dhaho yaa waataan soo sheegnay inta damiir mutasila la helayo damiir munfasila hee lama soo maahan damiir mutasila inta laga helayo ficilha ku dhegi kara looma baahna in la keeno hee damiir munfasil oo ficilha ka soocmaya in la keeno looma baahna fi itisaalin laa yajiiu lmunfasil idaa tacataa an yajiia almuttasil waa fahan soo inta ay suuragal tahay damiir mutasila in la keeno damiir munfasila lama keeni karo hadda marka haddii aan ahno kala kala sooco oo faacilka la soo mariyo waxaa khasbanaanaysa damiir munfasil laga dhigo daraba zaydun iyaaya in ilan daraba zaydun yi lama dhigi kare yi maxay isku bedelaysaa munfasil u bedel oo iyaaya u dhigantee taasaa keenaysa marka wuxuu yidhi in zayd gadaal la mariyo taas ayaa hee keenaysa hada bilahi towfiiq sal allahu waslm ala nabiyina muxamed wala ali sabi